بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى وإن تساوى العملان اجتمعا وفعل أحداهما فاستمعا وفعل أحدهما فاستمعا وكل مشغول فلا يشغل مثاله المرهون والمسبل ومن يؤدي عن أخيه واجبا له الرجوع إن ويطالبا والوازع الطبع عن العسيان كالوازع الشرع بلا نكران والحمد لله على التمام فالبدء والختام والدوام ثم الصلاة مع سلام شائع على النبي على النبي وصحبه والتابعين marka musanifku waxuu leeyay raximah اllahu tacaala وإن tasaawa alcamalaani اجtamacaa wa ficla axadihimaa faاstamica wain tasaawa alcamalaani labadii camal hadday ekaadaan ijtamacaa way kulmaan oo miday ku soo dhammaadaan wa ficla axadihimaa haddii waawga ficla hadii la yihah maca ficli midkood la sameeyo waxaa weeyaan midka kalena waa imaanaya ee fastamican maqal wain tasaawa alcamalaani labadii camal hadday ekaadaan ijtamacaa way kulmaan wa ficla axadihimaa maca ficli axadihimaa hadii kale ijtamaca way kulmaan fii ficli axadihimaa midkood oo la sameeyo ee fastamican maqal <clears throat> marka musanifku wuxuu u jeedaa hadday laba camal ay kulmaan oo min jinsin waaxid ah afcaashoodana iswaafaqsan tahay min xayثu الsuura wالshakli fa ina axadahumaa yugni can اlaakhar midkooda midka kale waa ka deeqaya mathala nin baa salaada subxeed ka soo kacay salaaddii markii la aadaa masaajidkii uu tegey salaaddii intaan la aqimin marka laba shay baa meeshuu ku kulantay taxiyaة اlmasjid iyo rakcataani qabla salaati اlfajri oo nabiga uu ku tilmaamay rakcatay alfajri khayru min addunya wamaa calayha marka ma waxaad samaynay ina taxiyat lmasjid dukatid maad haddana labadii ragco qabla salaati اlfajri aad dukanay maya waxaa lagu leeyay labadan ragca tan waxay ahayd masaajidka qasadka laga lahaa inaadan fariisanin adoon salaamin wa hada alqasdu yataxasalu birakcatay اlfajri labadii ragco ka horeyso oo ku gudma wabitaali marka waxaa lagu leeyahay intaad israfaadin lahayd oo laba iyo laba aad kala dukan lahayd labada ragacoo qabla salaati اlfajri ee duko taxiyatulmasjid booskeedana way ku imaanaysaa liannahu labadii ragco waa isku suurad waana isku shakli qasadka laga lahaa taxiyatulmasjidne wuxuu ku ayaa laga dhexelayaa ragcatay alfajri walidaalika dadka inta masaajidka yimaado laba ragca dukanayo oo u niyeysanaya taxilmasjid kadib salaad isu istaagaya ma jirto waxaa weyaan midkooda kaaga filan midka kale wain tasaawa alcamalaani labadii camal haday kulmaan hadday ekaadaan ijtamaca way kulmaan fii ficli axadihimaa midkood in la sameeyo iyo lagu kaaftoomay ku kulmayan fastamican maqal marka taxiyat lmasjidaa kamide mahala nin baa cumro u tagay xaramka ninka markuu awal maa yaqdum calaa beyt illaahi alxaraam waxaa laga rabaa dawaaf lagu magacaabo dawaafu lquduum soo gelitaanka dawaafkeeda bimathaabata taxiyati اlmasjidi yuu la mid yahay marka markaad xaramkii hore ka tagtid cumrana aad xarman tahay dawaafkii cumrada haddaad samaysid dawaafkii cumrada haddaad samaysid yuqnika can dawaafi اlquduum liannahu shakligii iyo suuradii waa isaga mid waa kaaga filan tahay marka qaacidadan waxa weeyaan acmaashan waxaa lagu magacaaba atadaakhul baa la tadaakhul marka waa ka wa in tasaawaa laakiin waxaa uu shardi ah baa lagu leeyahay an yakuna min jinsin waaxid labada camal oo midkood lagu kawaaftoomayo inay hal jinsi yihiin sida hore usoo sheegay hadday laba kala noqdaan naag baa ninkeedi furay ciddadaas waxa weeyaan alciddatu almutalaqa ayay bilowday nin kala naagti u tegay oo u maleeyay xaaskiisa shubahayuu ku watiyey waxay ahaatabo iyadoo ciddadii muطalaqadii wato yaa nin kale intuu u tegay laba cidday noqoteen markaa ma waxaan leenahay labadii cidda waa isdhexgelaysaa mase midkeed bay dhammayna mid kale markaa kadib ay bilaabaysaa qowlka saxiixa ah laba nooc oo waxa weeyaan kale jinsi ah tanna waxa weeyaan ciddat طalaaq midaana ciddatu shubha laba shay ay kala yihiin marka ciddatu طalaaq ay dhamayso yay ciddatu shubha haddana bilaabaysaa ninkii kale shubhadiisa inay iska dhamaystirto marka labadaas isma dhexgeli karaan liannahu laba nooc bay kala yihiin midda labaad anlaa yakuuna kulu minhumaa maqsuuda lidaatihi mid kastaba waa inuusan ahayn maqsuud lidaatihi oo asiga si gooni loo rabo mathalan hadda waxaan ognahay salaada duhur waxaa ka horeyso sunna afar ragca ah nabiga calayhi salaatu wasalaam sida caaisha ay sheegtay kamaa fii saxiix bukhaari weligiis kama tegin calayhi salaatu wasalaam afartaas ragca lama dhahayo haddii laba laga guto labada kale way soo hoosgelay lama dhahayo maxaa yeelay afartaa maqsuud ah mid kastaba meesheeday maqsuud u tahay ninkii laba ragca gooni u sameeyo qabla duhri ah ajirka uu ka helaa waxaa ka badan ninka afarta dukado marka markii way isdhexgalayaan lagu leeyahay anlaa yakuuna kulu minhumaa maqsuuda lidaatihi hadda fiiri taxiyat lmasjid laysa maqsuuda lidaatihi ma ahayn inama alqasdu huwa an laa yajlisa walidaalika nabiga wuxuu iri ninkii idaa dakhala axadukum اlmasjida falaa yجlis xatىa yuصalia aw xatىa yarkac ragcatayni aw kama qaala calayh الsalaaةu wasalaam ninkii inuusan fariisanayn ilaa uu ka dukado marka ulajeedadii yousan fariisanan ahayd wax badan baa ku suurogeli karo marka shayga waa inuusan asigana maqsuud lidaatii uusan ahayn mathalan nin baa xaaskiisa iyadoo ramadaan la joogo yaa maalin ramadaanu laba joor saddex joor u jimaacay kafaara laga rabaa waa taqaanaa marka saddex kafaara miya mase hal kafaara laga rabaa markaasaa waxaa laleeyahy maadaama tacadiga oo dhacay maalinta ramadaan maalin keligeed ay tahay saddexdoodii tugniihi haadihi halaata kafaara waaxida midaa ka deeqtoomayso waa isdhexgeli karaa markaas laakiin bikhilaaf maanta hadduu jimaaco birina ou jimaaca laba maalmood yaa xurmadoodii loogaga dhacay labadaas maalmood laba kafaaray kala leeyihiin marka sidaas weeyaan camal kasta oo eh, mid lamid ee eh, asiga la qabto midka kale uu soo hoosgalayo waxa weeyaan wa waa anwaacda sidaas anlaa yakuna an yakuuna min jinsi waaxid wa an laa yakuuna kulu minhuma maqsuuda lidaatihi inuusan ahayn inta kale waxa weeyaan waa isa soo hoosgelayaan marka beytka hore kaas weeyaan markaasuu musanifku wuxuu uri wakulu mashquuli falaa yushagalu miithaaluhu اlmarhuunu wاlmusabalu wakulu mashquulin mid oo la shugliyey dhammaantiis falaa yushagalu lama sii shugliyo mithaaluhu waxaa mithaal u noqon karo almarhuunu wاlmusabalu almarhuunu kii la rahan dhigay iyo wاlmusabalu midkii la waqfay marka wakulu mashquulin falaa yushagalu mid la mashquuliyey oo how lagu mashquuliyey fi shay kale laguma mashquuliyo mithaalka musanifka noo sheegay inaan fahmna un baaba nagu filan nin baa day ninka qaatay markaasuu radaytii aan kaa qaatay gurigan u hayso waraaqihii guriga oo ku milkinaya baa ninkan loo dhiibay maala banki waay hadda caalamka waxaa la yaqaana de qaadanay bankigii gurigaadii waraaqihiisi qaadanaya hadda hadhow deynta haddaad keeni waysid waxaa warqada kaaga qoran oo lagaa saxeexay guriga inuu bankiga gedi karaso lacagtiisa ula laabto marka laakiin shardi bangigaas lala tacaamula inuu islaami yahay taas unbaan anaga hadda aan wax ku dhisanayna bunuug ribawiya in lala dhaqmo ma banaano marka bangi islaami a ah baad aad deyn ka qaadatay hal malyan gurigaadii baad aada geysay waraaqihiisi aad tiri gurigaana rahan u ah oo lacala aniga haddaan deyntii bixi waayo guriga ha laga oofsado marka guriga waraaqihiisa lagaa qaada warqad kalea lagaa qora inuu xaq u leeyahay bangiga guriga inuu gadin karo ayib waktigii yaa la gaaray haddaad xoolihii iska bixisid gurigaadi iyo waraaqihii waa la soo noqonaya wixii lagaa qorayna waa la tirtiraya haddii waktiga la gaaro aada bixi wayso gurigaadii baa bangiga u gadaya haddii lacagtii adiga daymatay ou la ekaado malyan aad qaata malyan ou gooy waa laku kala baxay sideed boqol hadduu gooyo sideedii boqol waa lagaa qaadana labadii boqol oo kuna dayn waa lagugu leeyahy maahana gurigaan wix iskuu gooyaad leedahay ma aha xaq bani aadan saas kuma dhammaado hadduu hal milyan iyo laba boqoloo kun oo gooyana milyankia laga goosana labadii boqoloo kunna waa lagu siinay saas waa tacaamul kow marka hadda waxaa laga hadlayaa gurigii aada haddirtaan rahanka u dhigtay oo dayn aada ku qaadatay deyn kale kuma qaada kartid oo rahan kale ma dhigi kartid gurigaas ma gadi kartid gurigaas ma sadaqaysa kartid gurigaas eh, maxaan ku idhaahdaa Eh, wax kale tasarufku ma samayn kartid leesh liannuu guriga wuxuu ku mashquulsan yahay dayntaadii aad qaadatay aa lagu ku mashquulsan yahay marka wax kale ma qaban karo marka waa mashquul waay marhuunka saasaa lagala jeeda musabal nin baa wuxuu ihi dhulkan waa waqfay masjidaan ku waqfay beri inta timaadid madhi dhihi karaysi gurigan fulaan oo adaan kusiig dhulkaana wax ka dhiso liannahu waxa weeyaan gurigan wuxuu ku mashquulsan yahay adiga markaa dhacay inaad waqaf ka dhigtay ood masjidka aad ku waqaftay ninkii masjidka dhisi karo unbaa isticmaali karo marka in inaad wax kale sii gelisid ma banaano markaas sidaas wa wa kullu mashquulin mid la shuqliya dhammaantiis falaa yushaqalu shuqul kale laguma mashquuliyo mithaaluhu waxaa ka mida ah almarhunu midkii la rahan dhigay iyo wlmusabalu midkii la waqfay aa ka mid ah ma banaano maalan waxaa kamida eh, guri baad ijaartay guri adiga aada leedahay ninaad ka ijaartay gurigii sanad baad ijaartay lacagtiisa waad qaadatay isla markii gurigaas ma gedi kartid waxaa lagu leeyahy geditaankiisa waxaa weeyaan bacda intihaa'i muddat اlijaara inaad gedid waay nin kale kama ijaari kartid ma sadaqay kartid ma waqfi kartid lanna waxaa lagu leeyahay shaygan mashquul wuxuu ku yahay maxaan ku idhaahdaa eh, hawshii adiga aada gelisa oo ijaarka ah ma la tashkiilin karo marka kulu mashquulin falaa yushaqalu naag baa nin uu furay hal dalaaquu ku furay cidday ku jirtaa hadday xayd ku dhacaysa saddex xayd inuu ku dhacaa laga sugayaa hadday xayd ka dhammaatayna saddex biloodaa laga sugayaa saddexdaas bilood gudaheeda iyo saddexdaas eh, dam dhexdeeda cid kale ma doono karto mana shukaansan karto mana guursan karto lianna waxay mashquul ku tahay ninkii hore xaqiisa ilaa uu ka dhammaado ciddadaas ay ka dhammaato tilaab lagama qaadi karo wahakada marka amhiladeedu way badan tahay wa min daalika waxaa ka mid e eh, eh, nabiga calayh salaatu wasalaam uu yihi laa yabic bacdukum calaa bayci bacdin wanahaa can khudbati arajuli calaa khidbati akhiih nin baa naag soo doontay naagtii waxa weyaan raalli baa laga noqday laakiin nikaaxi ma dhicin wa naagtii waa doonantaha lagu leeyay markaan xaaskan ninay u doonantahay inaad soo kacdid ood adiga shukaansatid ma banaano dembi baad ku gelaysaa liannahu nin bay u xajisan tahay mashquul bay ku tahay ilaa ninkii asiga uu ka laabto ama ciddii gabadha dhalay ay tiraahdo maya ninkan waa waa ka tahay wax baan soo ogaanay waan ka laabanay ay ka yidhaahdaan tilaab kale meeshaas looma qaadi karo wahaakada marka wakulu mashquulin falaa yushagalu mithaaluhu lmarhuun walmasaba waa badan tahay waman yuؤdi can akhiihi waajiba lahu rujuucu ina waa yuطaaliban waman yuؤdi ninkii guto can akhiihi walaalkiis waajiban ninkii ka gudo lahu wuxuu leeyahay ninkii wax ka guday arujuucu inuu ninkii wax uu ka guday u laabto inawaa haduu niyeysta yuaaliban yuaalibu xaal uu yahay mid wax uu dalbanay waman yuؤadi can akhiihi waajiban waxa weeyaan waxaan waajibaadka ah horta qeybyaal u kala baxaan qeybta koobaad waxa waaye min acibaad min alumuur maa laa tadkhulhu niyaaba waxaan ba laysaga naaib noqon karin salaad oo kale iyadoo duhurka soo dhow yahay nin haduu ku yidhaahdo duhurkii anigaa kaa dukaday adiga wax lagaama rabo hadduu ku yidhaahdo cidka aqbalaysa ma jirto liannahu waxaa weeye salaad mima laa yadkhulu fiihi niyaaba layska layskama naa'ib noqdo ninkaana asaa dukana haddii takliifka uu ka dhacnay caqligii ou waayo waa ka dhacaysaa laakiin cid cid u dukanaysa ma jirto taa horta waajib layska gudan kara ma ah cibaadaat alatii yadkhulu fiiha الniyaaba in layska naaib noqdo cibaadadka ay ku banaan tahay kalxaji aydna in la guta ma banaano nin kale in laga gudo xaj ilaa biidnihi nin baa waxa weeyaan طariix buu noqday firaashi اlmowt ama waa nin muqcad oo aan dhaqaaqi karin oo barelaata ah marka xajkii lagu lahay buu nin kale uu naaib ka dhigtay hadduu ku idmo ama xoole ku heshiyo ood kaga xajisid ama adiga e, tabaruc aad ugu xajisid hadii uu ku idmo waa ka xaji karta hadduusan ku oo tira anaa kaa xajiya waxba kama jir lannu niyay u baahan tahay niyadaasna idan waa inuu ka horeeya waxaa lamida zakaa lagugu leeyahay boqol kun oo zakaa lagugu leeyahay adoon cid ku waraysanin baa nin kale intuu ogaaday boqol kun inta lagugu leeyahay yuu boqol kun masaakiin u qeybiya asagoo kuu niyeysanaya zakada inuu kaa bixiyo markii aada la kulanto yidhi sakadii waan kaa bixiyey haddaad ku waafaqdid haddaadan ku waafaqin maadaama marka hore idin lagu bixin niyay u baahan tahaye waajibkaas dhici maayo kuma jira idan waman yuaddihi an akihi waajiban soo geli mayso ayib marka waa maxay marka waxyaalaha soo gelay deyn baa ninkan lagu leeyahay deyn baa lagu leeyahay ama masruufa reerkiisa uu ku leeyahy ninkii waa maqan yahay masruufow xaaskaada u bilaabay ama dayn ninkuugu lahaay uu kaa bixiyey markaasuu markaad soo laabato uri dayn ma lagugu lahaay haa boqol kun ma ahayd nacam boqolkii kun anaa bixiye xoolahayga isi marka labaa loo kala saara haddii markuu bixinaayey dayntan aad bixinaysa ama masruufka ninkan aad kasii bixinaysa haddaad niyeysatay dayn inay ku ahaato oo hadhow markuu yimaado aad ka dalbatid waad u laaban kartaa walidaalika innawaa buu ku yidhi musanifka hadduu niyeysto markuu bixinay uu deynta kaa bixinay ama masruufka uu kaa bixinay wuxuu niyeystay in hadaad soo inuu kaa qaato hadhow haddaad timaadid marka musanifku wuxuu leeyahy xaq wuxuu u leeyahay inaad tiraa deyntii lagugu lahaay fulaan uu kugu lahaay waa kaa bixiyey anigaad maanta deyn iga qabtaa marka deyntii anaa kuugu le inuu ku yidhaahdo yuu leeyahay buu leeyahay ayib qowlkaas waxaa weeye maxalu itifaaq ma ah inamaa huwa madhabu اlxanaabila waxay leeyihiin ayagoo dhahaya man sanaca macruufa ilaykum fakaafi-uuhu wanaag ninkii kuu sameeyo wanaagii wanaagii in loogu abaalgudaa la rabaa marka ninkan wanaag kuu samey lagu lahay kaa bixi masruuf lagugu lahay baa lagaasii bixiyey wixii haddii g lagaa bixiyey kol laba qofkaasaa kuu ee xoolahaygii isi hadee lagu lahay inaad bixisid waay sidaasay ay xanaabilada qabaan jumhuurta waxay leeyihin maya ninkan dayn ama halagu lahaado ama masruuf haduusan kuu idmin xaq umalihid fii shuunihi daakhiliya ciddii daynta ku leh rabtaa u raadsato telefoon ha u dirsato ha dacweysato si kale ha ugu raadsato ayada dayn ha qaadato oo ha dhowti dambo xoolaheena ha yihaahdaan xoolihii markay ka qaataan dayntii ay sii qaateen isaga gudaano hada amrun yakhusuhum hum laakiin dayntii adiga eh, lagaa bixiyey yaan rabaa eh, dayntii lagulankaa sii bixiyey anoon idinkuu qaadin ma jirto sidaasay jumhuurtu leeyihiin waxaanay u daliishanayaan waxaan xaq nin lagu leeyahay weeyaan xaqa lagu leeyahayna asaa lagula khitaabayaa mooye adiga inaad ka bixiso cid kuula khitaab fuduuli baa tahay waa nin xoolola xoolihiisa intaad xeeladiisa gashay aad neef kala bixisaad gaday lamata beec fuduula la yidhaahdo waa nuqdo nuqdalada labaad ninkan daynuu ninka qabay raalli buu ku yahay fulaan min annaasi deyn inuu ku yeeshto laakiin adiga raalli kaamihiina dayn igu yeeshatid bal u fiirso waa war meesha ku jira waay dadka qaarkeed marka hore haday duruuf kasta ku qabato inaad wax ka doonata adaan raali ku ahayn waxaa ninkaas ninkaasaad dayn aada raalli ku noqoto inuu kugu yeeshto marka ninkii aan bixi anigaad madiin ii tahay nimaan ogolayn inaan adiga dayn ugu yeeshto maxaa ku dhexgeliya aan kule aniga ninkaasaan dayn ka qaatay waktigaan rabaan u gudaya nin aan ku kalsoonahay waay oo maanta haddaan iga cafi iraaxtay iyo cafina laakiin adiga markaad igu soo wareegtay nin aan kau aqaano dhib badan baa tahay marka maxaa kaa daba dhigay buu ku dhihi karaa marka qowlka saxiixa ah xoolo nin lagu leeyahay haddaad ka bixisid ama niyeysa ha u laabo inaad u laabatid ama ha niyeysanin ajirkaa unbaad leedahay haddaad ka bixis khayr allah ku siiyo labadii nin ninkii dayntii lagu lahayna waa laga cafiyey ninkii kalena waa ka dhammaadeen saasaa saxe waman yu-addi ninkii gudo can akhiihi walaalkiis waajiban ninkii ka gudo lahu wuxuu leeyahay alrujuucu noqosho ina waa laakiin hadduu niyeysto inuu u noqdo markuu bixinay hadduu niyeysto ninkaas inuu u laabto wixii ka qaato waxa weeyaan yuaaliban waa dalbayaa markaas nuunu towkiid oo waxaa ku jira takfiif ah lanasfacan oo kaley la mid tahay marka ina waa yuaaliban waa waa raadsanayaa oo waa dalbanayaa laakiin in lam yanwi bitifaaqa lagu yahay daynaan in lagu lahay waad ka bixisay markaad ka bixisa ma niyeysan ninkii hore inaad ninkii daynta lagu lahaa inaad u laabatid taas laba madaahibto dhan waxay isku waafaqsan tahay nin mutabarica ahaa ajirkaada cala allahi tacaala ilaahay baa ajirkaasina walaalka aad ka fududaysay dayntii inaad u laabatid ma niyeysanin marka waxaa weeyaan wanaagaad samaysay oo macnaha nin walaalkiis dayn ka gudaa tahay laakiin biitifaaq waxaa lagu yahay hadaadama niyeysanin inaad ninka u laaban karin ood nin wax la tabarucay inaad tahay sidaasaa laisku waafaqsan yahi wاlwaasicu طabciyu can اlcisyaani kalwaasici الsharci kalwaasici الsharci bilaa nukraanin wاlwaasicu midka reebayo waasicu aطabci طabeecada loo nisbay can اlcisyaani xumaanta ka reebayo kalwaasici الsharci waasica midka sharciga oo macnaha in macaasida lagaaga reeba loogu talagalo lamid yahay bilaa nukraanin iyadoon la inkirayn maثalا fiiri yani hadda sariqada waa waa macsiya macsiyadaasayna u dhicin yaa waasic loo sameeyey oo ah gacanta qofki in laga gooyo fiiri markaan in xoolo dadeed la xado waa waxa weeyaan waa waa waa macsiya macsiyadaas sida lagaaga reebo yuu shaarica wuxuu u sameeyey waasic waasic bimacnaa shay maanica waay oo qofkii uu ku fikira boqol joor xuduudda ilaahay ugu talagalay haddii la dabaqo wax wax iska xadi lahay lama arkin lannu nin kastaba gacantiisu ku bakiili lahay marka fiiri sharciga waasicu u sameeyey macsida in layska reebo zinadii xad buu u sameey qadfiga eh, eh, xad buu u sameey khamradii xad baa loo sameey mukhadiraadkii min baabi owlaa waxyaalaha maandooriyaha waa kasii daran yihiin waxaasoo dhan xuduud baa loo sameeyey qaarna tacsiir baa la yihahda maa yaraahu lqaadi waayo laakiin waxyaalaha waxaa jira waxyaala xunxun oo in macsi ah in laga tago in la sameeyna xad ninkii sameeyna xad looma yeelin waxaa loo dhaafay nafka qofka dabiicadiisa iyo jibiladiisa yaaba ka cararaysabo maalan hadda fiiri qofkii inuu nijaas maanta dhan uu ku dhex jiro ou nijaas dadka ku dhex socdo macsi weeyaan laakiin ninki hadduu saa sameey xad lama samayno oo lagu garbaashe maxaa yeelay lianna min tabiicati alinsaana waxay yihiin waxyaalaha qashinka xunxun inay ka tagaan hadda fiiri baranbarada iyo saraasirta iyo e, waxyaalaha xunxun in la cuno xaaraam weeyaan ninkii cunane hadda xad looma samaynin waxaa looga kaaftoomay qofka naftiisaanba u bareeri karin waxaas inay cunaan waa qofka dabiicadiisa ay saliimtahay wa ilaa anaga waxaanu ognahay dadkan wathaniyiinta oo indho yarka u badan shiinaha iyo kuuriyaha iyo jabaaneysiga iyo waxaan oo dhan waxyaalaha oo qofka dabcigiisa fiican yahay uu ka taqasusayo uu ka fafanayo ayaga way cunayaan waxaanu aragnay eh, markii aan jaamacad dhiganayna dad gaalo oo markaa dhinac ka jooga meelaha dhulkaas ayagoo qitadki bisadihii iyo wixii cunayaan aragnay qofka dabeecadii saliimtahayna naftiisii maysa in bisad inuu cuno saraasirta way cunaan dooliga way cunayaan wax dhan waxay dhaafayaan ma lianna kuwaas dabci saliim maba laha laakiin waxaa laga hadlaya nin fitra saliima oo dal islaami ku dhashaa laga hadlaya ninkaas marka waxyaalaha xunxuno hoos hoose oo in la sameeya ay macsi tahay xad ilaahay uma yeelin waxaa looga kaaftoomay nafta saliimado dabeecada fiican leh caadatan aydaanba u bareeraynin taasaa xad loogaga dhigay bas wax kale waa lagu dari waay marka taasunba hadda musanifku ujeeda marka walwaasicu midka wax ka reebaya aلطabci almansuub ilى abiica abc طabiicat اlinsaan loo nisbeey can alcisyaani ka reebaya kalwaasici الsharci midka wax reebayo oo sharciga loo nisbeey lamid yahay bilaa nukraan idoon la inkirayn markaasuu musanifku wuxuu ku bilaabay wuxuu ku dhameeyey kitaabkii wuxuu ku bilaabay wuxuu ihi alxamdu lilaahi ilaahay baa mahad iskale cala tamaami inuu noo dhammaystiray allah mahad ku leh fi lbad'i bilaawgi buu ku mahadsan yahay ilaahay iyo wlkhitaami dhammaystirka iyo wdawaami fi jamiici alxaalaat oo dhan buu ilaahay mahad mutaystaa huma salaatu duco maca salaamin nabadgelyo ay la jirto shaa'icin faafsan cala annabiyi nebiga korkiisa allah ha yeelo iyo wa saxbihi nebiga saxaabtiisa iyo wataabici iyo nebiga ciddii raacso ummadiisa oo dhan ilaahay salaam iyo nabadgelyo korkooda allah yeela buuri intaasuu musanif ku dambe marka sidaad arkaysa kitaabkan kitaab yar oo mulakhas ah oo abyaad yar waxaan ku dardaarmaya ciddii ilaahay uu waafajiye inay dhegeysato inuu nuskhada marka hore uu meel kale soo baxo sharxigan uu ku dhegeysto markaad sharxi dhegeysatid oo beydkii ulajeedadiisa aada fahamtid inaad isku daydid sabca wa arbaciin beyt afartan iyo todoba beyt weeyaan inaad kor ka xifdisid markaad macnihiina fahamtid abyaadina kor aad ka xifdisid hadhow markii wax kasta kula soo gudboonadaan beytkaad soo xasuusanay waa soo deliishanaysaa waxaad arkaysaa aafaaq dhan oo qawaacid alfiqhiya ku furmayso sideedana waa roobka markuu bilaabana dhibcuu ku bilowdaa marka dambe daad badan uu noqdaa kutubtan yaryar wax badana lagu gaaraa marka cilmigana sidiisana waa xifdi wixii markaad fahamtid ulajeedada aad fahamtid inaad haddana abyaada wax ay kugu qaadanaysa ma lama arko hal safxoo qur-aanka ah ma ka badno sabca arbaciin beyd markii la yidhaahdo intay kaa qaadanayso inkastoo qur-aanka xifdigiisa uu sahlan yahay haddana kan waxaa laga yaabaa ninka iska caadiga ah aan fahmidiisana aada u badnayn maxaan ku idhaahdaa aadna aan baliid oo damiin aan u ahayn inuusan shan maalmood ku qaadanayn inaa xifdisid kadibna aad qawaaciddii iyo miithaalkeedii aada xasuusatid baab badan oo waxaad arkay mashaakilad badan baa kaa harayo haddana bilow fiican bay kuu noqonaysaa asalu allah subxaana wa tacaala an yanfacana bima calamna wa an yahdiyanaa ilaa sawaaءi sabiil inahu waliyu dalika walqaadiru calayh wsala اllah wslama calaa nabiyina muxamed wcalaa aalihi wasaxbihi